awr alkhaa ila alkhaa maahayn walam naqis uguma qiyaasanin maa lazimahu shaqsigii wixii ku laazimay oo min gurmin gudid ah bigayri jiraaxi khaa'in khaai gafkii jiraaxadiisa waxaan ahayn calaa maa uguma qiyaasanin lazimahu qofkii ku laazimay biqatli khaa oo qatlu lkhaa wixii ku laazima waa lala bixi jiri kaas uguma qiyaasanayno ee waxaan ugu qiyaasanaynaa wixii asalka qofkasta wuxuu geysta iska bixiyaa fain qaala qaa'ilu hadduu yidhaahdo wama ladii yaqramu rajul rajulka muxuu gudayaa min jinaayatii dhibka u geystay iyo wamaa lazima wuxuu ku laasimo khayr alkhata waa intee adaa waxaa tidhi imaamu shaaficiyow nin kasta dhibka u geysto ama wax kasta wixii xaqi ah sagaa iska bixiyaa tiri laakiin asalkaas aada sheegtay waa xaggee asalkaas miitaalkeeda ma ii sheegi kartaa baa layidhi fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo wama aladii yaqramu rajulu rajulka muxuu bixinaya gudayaa min jinaayati dhibkiisa iyo wamaa lazima waxa ku laazimo oo kayr alkhata goormo wax ka bixinaya qultu waxaan yidhi qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay wa aatu nisaaa naagihi siiya saduqaatihinna maharyaalkooda nixlatan iyadoo catiya oo siisma ah oo aan meel ku laablaab lahayn siiya wa qaala ilaahay wuxuu uri wa aqiimuu salaata salaaddii hala oogo sideed ugu fiicneed wa aatu zakaata zakadana hala bixiyo wa qaala ilaahay wuxuu uri fain uxsirtum haddii ladiin xiro oo macnaha ladiin ladiin ogolaanin inaad xajki aad gashaan fama staysara min alhadyi facalaykum korkiina waxaa ah eh, ma staysara wixii fududaado min alhadyi ah wa qaala ilaahay wuxuu uri waaladiina kuwii yudaahiruuna dihaaray min nisaa'ihim naagahooda oo dhahay ummi anta ka dahri ummi naagtiisu ku shabahay hooyadiis uma yacuuduuna u laabanay oon talaaq raacsiinaynin limaa qaaluu waxay yidhaahdeen u laabanay fataxriiru raqabatin qoor inay xoreeyaan baa laga rabaa min qabli an yatamaasa intayna isu tegin horteed wa qaala tacaalaa ilaahi wuxuu idhi waman qatalahu ninkii dilo oo minkum adinka idinka midi saydkii ama ugaarkii mutacamidan asoo u saayo fa jazaa-un fa calayhi korkiisa waxa ay jazaa-un jaza inuu bixiyo oo xoola macnaha furasho ah jazahoo midlu maa qatala wuxuu dilay wax lamida oo min annacami xoolaha la dhaqda yaxkumu bihi mahalkaas waxaa xukminaya dawaa cadlin laba caadilnimo u saaxibo minkum adinka muslimiintan idinka midi hadyan xaal uu yahay hadiyo baaliqa alkacbati kacbada la gaarsiinayo xagga oo lagu qalay aw kafaaratun baa korkiisa ah kafaaradaasoo طacaamu maskiinin wa hiya طacaamu masaakiina dheh kafaaratun طacaamu masaakiina aw cadlu dalika midkaas wax u dhigmabaa korkiisa ah oo siyaaman sooma ah neefkii baa leeyahay yaa la qiimaynaya markaas intuu noqdo haddana waxaa le meeqa mud buu noqon karaa laba boqoloo mud laba boqoloo maalin baad u soomaysa liyaduuqa inuu dhadhamiyo wabaala amrihi amarkiisa ciribtiisa cafa allaahu ilaahay wuxuu dhaafay camaa salafa intaan xukunkan la jidayn wixii ka hor dhacay waman caada ninkii u laabtane fayantaqimu allaahu minhu ilaahay waa ka aargudanaya wallaahu ilaahay casiizun waa allihii awood badan duu duntiqaamin allihii macnaha wuxuu uu doono inuu kugu fuliyo awoodi karo waa ayib aayaadka waa dheeraada laakiin musanif wuxuu ujeedaa wa aatu nisaaa saduqaatihina naagtii maharkeedii ma adigaa iska bixinaysa ma cid baa kula bixinayso adaa iska bixinaysa wa aatu zakaata wa aqiimu salaata aayaddaa lagu dhamaystiraayo wa aatu zakaata layidhi zakadii maalkaadii ma adaa bixinaysa mase cid qaraabadiia kula bixinayso adaa bixinaysa wain uxsirtum fama staysara la yidhi haddii xajkii lagaa diiday hadiga adiga maalkaada maad ka bixinay mase maal dadeed maalkaadaad ka bixinay ninkii naagtiisa dihaaray fa taxriiru raqabatina la yidhi raqabadii maalkaadaa laga bixina mase cid kale maalkaada laga bixina ninkii sayidki dilay oo layidhi sayidkaas ugaarka aad dishay wax lamida xoolaha la dhaqdaa lagaa rabaa maalkaada maa laga bixina mase qaraabadaada maalkaadaa laga bixinay haddana sidaasoo kale lamida ah waxaa layidhi fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tuطcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba ayb tanna waxaa laga leeyahay kafaarat lyamiin qofkii labada yamiinta labay u kala baxda mid oo laqwu lyamiin la yidhaahdo war niyaho fulaan ma aragti wallaahi ma arkin wallaahi maanta meeshaa ma joogo dhaar ma ah taas ilaahay waa noo dhaaf laa yu'aakhidkum allahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidkum bimaa caqadtum baa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wixii qalbigaada ad u qasaday ninkii waxaad arkaysaa ninkaani adigu waxaan wallaahi ninkaan la heshiimaayo buu leeyahay taas laqwi ma ah qasad weeyaan hadhowtina waa heshiinaa wax kafaara liila o dhan looma raacay nin markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa haddii adnaan yani waxaa laga boqolaal waxaan ugula leeyahay oo kafaaraad ah liannahu kafaara qofkaan uu sameeyo ka kafaaro guta maba yaqaanba anagamaba naqaanba ilaahayna wuxuu leeyahay sidaan tan awaay ninkii kafaaradii sameeyo ninkii dhaartii sameeyo oo dhaarti sidiid ku dhaaratayna ka soo baxa kaas lagama hadlay walowba qofka ayna fiicnayn inuu dhaar kacaado yeeshto adigoo run sheegaysid yaa laga yaabaa inaad dhaarta iska celisid xataa liannahu ninkii adigoo ku rumay waay dhaarna kuguma rumaynayo marka ilaahay wuxuu dhaartii ayada aheed oo caqadtum alaymaana la yidhi fakafaaratu icaamu casharati masaakiin toban miskiin oo la quudiyo tobankaas miskiin laba suura baad u quudin kartaa inaad nin kastaba aad siisid qadadiisa maanta wax ku filan oo bariiskii ninbaa waxaa laga leeya kafaara iska bixinaya markaasaa waxaa laga yaabaa in uu nuskiilo bariis oo qalan qofka uu siiyo icaamkaas ma ah liannahu qofku waxaa rabaa icaam markii lagu yihahda nuskiiladii bariiska ahayd qoryihii lagu shidi lahay saliideedii qudaartii intii yaroo dallaca hilibka ahayd wixii oo dhan icaamkaasaa la yihahda min awsati maa tudcimuuna ahlikum baa lagu yihi sida dadkaada aada u quudaysid wax lamid ah ama waxaa kuu banaan inaad tobankeedii maanta qada ugu yeesho si fiican qada qiimala aada siisoo dharjis waa soo gelay waa midda ugu sahlan waay fa icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahliikum ahalkiina waxaad quusaan inta ugu dhexdhexayso laguma dhahay maanta waliima dasima weyn u sameey waxa dhiman ha noolaanin lama rabo min awsati maa tucimuuna qadada waktigaas jirta qadada ugu dhexayso tobankoodii gurigaada keen qadadiiba fiicnaan si ahlan wasahl ayib waa la waayo aw kiswatuhum waxaan u malaynayaa kiswa warkeed maba jiro toban miskiin inaad aad aada arad bixisid oo ninkii ugu yaraayo macnaha annaga dhulkeena markii loo filayo hal hooskuti iyo hal shaar iyo cimaamada waa arad bixi weeyaan taas hadda way adagtahay raashinkaa u sahla nin doonaya inuu sidii ugu fiican uu kasoo baxa mooye uma malaynayo wa ninkiis samaynay aw taxriiru raqabatin ama qoor la xuray laakiin ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay saddexdaas ugu horayso ikhtiyaar waay midii adiga kuu sahlan iska qaadaa lagu yidhi ama tobanka quudi ama tobankii aradbixi ama hal adoon inta soo iibisid iska xuray haddaad heli karayso wadankaba ay joogto laakiin faman lam yajid ninkaana la helin fa siyaamu alaaثati ayaam marka dhihi maysad war aniga cala tuul waxaa weeyaan meeqaa lagu saddex biryaan soomay maya hadda adba raashinkii bixi karaysa oo ilmahaada maanta waxay cunaan caawa ay ku qadayaan aada haysatay wixii ka dha ka sarreeya nin qaadir ahaa tahay marka waad bixinay soomka waxaa weeyaan aakhir shay waa u dambeeya marka ulajeedadii maxaa weeyaan toban ninkii yemiinkaas sameeyey oo dhaartaas sameeyey dhaartaas ninka sameeyey oo haddana dhaartii uu sameeyey khilaafay marka wixii uu bixinay maalkiisaa laga bixinaa ee qaraaba la bixina leeyahay ma jirto marka alaslu ana kula shaksin maa janaa yukraju min maalihi saasuu musanifka raba waqadaa rasuulu llahi wuxuu xukmiyey calaa ana ahla اlamwaali amwaasha ahalkeeda xifdahaa inay xifdiyaan inay korkooda tahay binahaari maalintii beeralayda inay muskooda ootaan beertooda ay waardiystaan korkooda waa wamaa afsadat ilmawaashi bileyli habeenkii waxay hadlaysaneen fa huwa daaminun calaa ahlihaa ahalkeeda ayaa damaano qaaday annaga beeraley markaan ahaan jirin saas ma ninkaan beerta haddiiba laga daaqa maalin iyo habeen asiga xoolihiis waa in loo guda inkastoo akhiiran ay ku dhammaanaya faatixada unbaa la maraya waxaan aada ugu xumaaya waxaa weeyaan faatixada aaday u qiimo badan tahay laakiin faatixada macnaheedii ma aha xaqii dadka in lagu dafara ma aha faatixadii markay wanaagsan tahay ilaahay qisaas buu soo dejiyey ilaahay ah qur-aankiisa in wixii lakala magsadu soo dejiyey in ninkii oon ogolan la afduubo oo la yidhahdo afar faatixan ku wadnaaha ka hadli yani ma aha taas ma haboono afarta faatixa qofka hadduu ikhtiyaarkiisa ku qaato asoon cid aan dirqinaynin xoolihiisaasaana waa dhaafi karaa laakiin in xoolihii lakala xisaabtamo aslan inay ahaato wa liannahu ilaahay qur-aankana waa intana waa soo dejiyey intana asaa waxaan jideey oo ninkii habeenkii beertiisa laga daaqo ninkii xoolaha xali cisho waay asaa laga haysta maalinta haddii lagaa daaqana beertaada adaa iska dayacdaa laleeyahy marka ina sidaa lagu dhaqmo aslan ninka xoolihiisa markii la siiyadiira war aniga waa kuu dhaafay waxaad iska qaaday nin wanaagsan baata asiga ikhtiyaarle laakiin mushkiladii waxa waaye ninkii oo aan ogolayn yaa laleeyahy ninkaan hadda ka horan ciddooda beer aan ka daaqnay way noo dhaafeen maanta annagana tii way nagu qasbantahay ninkaan xaqiisa maba la fiirinayaba marka waxaa aada u xun waxaa weeyaan dhaqanka dhan hadduu korka halaysan yahay mas'ala mas'alo hoos loo masixi kara dhibaatada annagana haysataa saas waxa haddiiba kor ka wada kharimaan hoosna lagama sixi karay fadalla alkitaabu kitaabkii wuxa uu tusiyey io wasunnatu wamaa lam yaxtalif almuslimuuna fiihi ana hada kullahu intaa dhammaanteeda fii maali rajul kasoo bilaw wa aatu nisaa saduqaatihinna intaasoo dhan ninka maalkiisa laga qaadaya bixaqin bisababi xaqina looga qaadaya sabab xaqoo wajaba calayhi waajiba lilaahi u waajibay aw awjabahu llahu calayhi ilaahay xaqa uu ku waajibay lilaadamiyiina uu waajibay biwujuuhin baa looga qaadaya lazimatu asiga ku laasimta wa annahu laa yukallafu axadun axad laguma kallifaayo oo laguma qasbayo gurmahu inuu ka guda canhu can daalika shaxs wax allaale intaas lasoo sheegay asaa laga raba المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة waxaan kusoo dhex jirnay ninka jaaniga ah ama dhibka geysto sida asalka ah oo nusuusta ay tusinayso xoolaha iyo dhibka u geysto asaa iska bixinay ilaa xaalo keligeed iyo wixii ka farcamay mooye xaaladaasoo keligeeda waa maxay waa qofkii markuu qof kaloo muslim ah si gafa u dilo xaaladaas waxa weeyaan nabigu wuxuu uri waxaa la bixinaysa caaqiladiisa ama qaraabadiisa ee xoolihii la bixinay waxaa laga qiyaas qaatay markaan haddii dil uusan gaarin laakiin jiraaxaad ama dhib la geysto ayagana xoolaha ka yimaada gafkaas waa lala bixina laakiin labadaas shay wixii ka soo haray qofka wax geysta maalkiisaa laga bixina ama ha ahaada shay ilaahay uu ku leeyahay ama ha ahaada shay asiga lagu leeyahay bani aadam kale ay ku leeyihiin ha ahaado marka xali wax badan buu soo tiriyey oo qofkii maalkiisa laga bixina ay ka mid tahay zakadii haddii xoolihiisa zako gaarto cid kaa bixinaysa ma lah maharkii oo kale adaa iska bixinaysa ninkii xajka loo diiday oo kale maalkiisa saa laga bixinaya qofkii macnaha dihaar sameeyey maalkiisaa laga bixinaya waxyaalaa badan oo musanifka soo sheegay marka wuxuu leeya asagoo tixraacayo walaa yajuusu waxaan bannaanayn an yajniya rajulun rajul inuu dhib geysto oo wayaqrama hayru ljaani ninka dhibka geystay niman ahan uu ka gudo ma banaanaba nin inu dhib geysto nin kaloo beri ka ah la yidhaahda adigaa waajib kugu taga ka bixi meel ay ka jirta ma asalkeeda likulli imri'in minhum maktasaba min alimi wa qof kasta wuxuu keensada asaa iska bixinay walaa yajuusu ma banaano an yajniya rajulun rajul inuu dhib geysto oo wayaqrama u gudow bixiyo hayruuljaani ninka dhibka geysta niman ahayn ilaa fi lmowdici mooye aladii makaanka oo sanahu rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa u jiday fii fii dalika almakaani khaasata makaankaas waa kee oo min qatli lkhata'i gaf wax lagu dila ah iyo wa jinaayatihi gafkii oo dhib loosu geysto cala alaadamiyiina iyo wa jinaayatihi qofkii dhibkii u geystay cala alaadamiyiina u geystay khata'an gaf ugu geystay labadaas shay yaa qofkii laga bixinaya qatligi waa qofkii nafti laga bixiyay jinaayadana waxaa weeyaan dhib asiga gacantiyaa laga gooy lugtiyaa laga gooy waxa uu lamid ah weeyaan labadaas hadday gef u dhacaan qofkii muslimka ahay waa lala bixinaya laakiin intii ka soo hartay qofkii maalkiisa asaa la rabaa liannahu mar waxa weeyaan ninka dhibka loo geystay tacwiid baa loo samaynayaa faa'idaa ugu jirto ninkaan xoolaha laga qaaday dhibkaas ogeeyey in la xanuunjiyaa la doonaya marka wax kasta oo khalad aada geshid adaa lagaa qaadaya ilaa xaaladaas mooye keli ah ayib marka wuxuu leeyahy musanifka wاlqiyaasu fi ma jana calى bahimatin aw mataacin aw aw gayrihi calىa maa wasaftu ana dalika fi maalih wاlqiyaasu marka waxay keenaysaa qiyaaska fii maa janaa qofkii wuxuu geysto calaa bahiimatin u geysta neef xoola aw qof dilay aw mataacin guri baad gubtay ama wax baad samaysay aw hayrihi labadaas wixii ka mid ah calaa maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay anna daalika midkaas fii maalihi ninka jaaniga oo dhibka geystay maalkiisaa laga qaaday ninkii xoolo dad uu leeyahay dhib u geystay ama macnaha mataacdii baqaarkii uu ka gubay xoolihii dhaladi ayuu ka jibiyey daawadii buu ka riday dhibka hadduu geysto waxaa laga rabaa baa laleeyahay fii maalihi qofka maalkiisaa laga rabaa ee la dhihi maayo qaraabadii siday gefka markaan geysta ay ila bixin jirtay wixii gef iiga dhacoon xoolo dadweyne aan dilana ha ila bixisa ma jirto baa leeyahy xaaladaas nas gaar ah ku soo aroora idana loo dhaafo waalqiyaasu waxay noqonaysaa fii maa jaraa ninkii geysta calaa bahiimatin dhib u geysto aw mataacin aw gayrihi calaa maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay ana dalika midkaas fii maalihi qofka maalkiisaa laga qaadaya maxaa yeelay lianna alakthara almacruufa midka badanoo la yaqaano anna maa janaa qofkii wuxuu geysta fii maalihi bay ahaatay sida la badanoo la yaqaano oo looga qiyaas qaadanayo qof kasta dhibkau geysto asaa laga qaadaya marka waxaa lagu leeyahy shaygaas agarka ah wax allaale wixii yimaada asaa looga qiyaas qaadanaya laakiin xaaladii gaarka ahayd ee qofkii muslimkaay gaf loo dilay diidii lala bixinay looga qiyaas qaadan maayo la dhihi maayo qofkii gaf u dilo sidii diyada loola bixinay dhibkii kaloo aan aniga gaf u geystana halayla bixi looguma qiyaasanaya baa leeyahy maxaa yeele lianna alakara sida badan almacruufa la yaqaano ana maa janaa qofkii wuxuu dhib geysto fii maalihi khabar weeyaan maalkiisaa laga bixinaya falaa yuqaasu laguma qiyaasanayo cala alaqali inta yar oo ah shaygii gafkii loo dili loogama qiyaasanayo oo wayutraku lakaru wax badan laga tegi maayo almacquulu la yaqaano waxaa la leeyahay in yar oo hal nas ku soo arooray oo ninkii gaf hadduu wax u dila halala bixiy la yidhi looga qiyaas qaadan maayo wixii dhib kale u sameey laakiin dhib kastoo yimaada waxaa looga qiyaas qaadanaa sidii asalka aheedoo nin kastaba dhibka u geeyo asiga inu iska bixiya ahayd marka taasaa asal e eh, ayadaa looga qiyaas qaadana wax allaale wixii masaa'il yimaado ee qofkii dhifkii ou geysto wax qaraabo ayna bixinaysoon makaankaas een ma jiro laakiin lagu diidi maayo ma jiro marka lagu leeya ansaxaya maaha nin walaalkaa ah, haddii dhib u geysto ama qofuu dhib ku dhiftay qof iskama dhaaftaa sawaab la soo sheegay laakiin xoolabuu baabi'iyey adiga haddaad anaa kula bixinay xurnimaad u leedahay waa wanaag aad samayso waayo laakiin wax waajib lagu leeyay ma ah laakiin ninka muslimka ee ninka kale gaf hadduu u dilo inaad adiga la bixisid oo qaraabadiisa waajib sharci ah wa oo haddaad ka tegtidna aad dambaabaysid marka labadaasaa u dhaxeeya maahayna ma aha laguma dhahay nin wax ma ka bixi karti laguma dhahay ayib wayukhasu marka waxaa laga soo reebaa alrajulu lxuru rajulkii xurka ahay baa laga soo reebaa yaqtulu lxura ninkii xurka ahay dilay khaطan uu dilay fatacqiluhu lcaaqila tii hore unbaa la soo celiy shayga caamka oo lawada yaqaana nin kasta dhibka u geystaa saa iska bixina baa layidhi waa la fahma waxaa layidhi waxaa laga soo reebaa keli ah oo ninkii dhibkii u geysta uusan bixinaynin alrajulu alxuru yaqtulu lxura khaطأa ninkii xurka ahay oo nin kaloo xur ay gaf u dilay ninkaasaa laga soo reebaa oo xoolihii asiga bixi maayo fatacqiluhu lcaaqila qaraabadiisii intay si isugu dhow yihiin baa ay bixinaysaa baa leeyahay wamaa kaana min jinaayatina laga soo reebaa dhib wuxuu geystay khaطأan gaf calaa nafsin oo u geystay iyo wa jurxin khabaran iyo wa qiyaaska waxaa la leeyahay qofkii gaf loo dilay waxaa la mid eh oo ayna laga soo reebayaa dhibkuu geystay qofkii qof ma dilin laakiin dhibuu geystay gacan buu gooy ilbuu bixiyey eh, maxaan ku ihahdaa wixii laale ama caqligau tagsiy sankiibuu ka gooy qofka waxaa la yidhaahdaa xibnihiisa waxaa laga yaabaa boqol diyo qofka haddaad hal mar qoorta ka goyso hal diyo boqol halaad waay laakiin ninka haddaad labadii gacnood ka goysid labada logood aad ka goysid labadii indhood aad ka bixisid sanka aad ka jirtid mid kastaba diyo gooni ah waa labadii indhood boqol halaad waa labadii gacnood boqol halaad waa labadii logood boqol halaad waa sankii boqol halaad weeyaan wahaakada qofku waxaa dhici karta haddiibu nool yahay oo xibin xibnihiisa ka mid aho waaweyn aad qiimaha ka ridid boqol diyo inay gaartaa laga yaabo marka dhibkaas haddii aad geysatidna wuxuu ka mid yahay gaf loo geysto waxyaalaa laga soo reebay wamaa kaana min jinaayatina laga soo reebaa wixii oo dhib la geystay khaطa'an loo geystay calaa nafsin loo geystay iyo wa jurxin jaraaxa jaraaxada naftay wixii ka sokee khabaran iyo wa qiyaasan khabaran waxaa weeyaan xadiidkii nebiga ee caaqilada inay bixinay ku soo ororto kaas khabar weeyaan qiyaasanna waxaa weeyaan qofkii aan la dilin laakiin xibnihiisa wax loo geystay jaraaxadii oo haddayba gaftahay naftii weyneed si loola bixinay yaa wixii dhibkii nafti ka sokayna looga qiyaas qaatay khabarkii marka taasaa loo jeeda <coughs> waqadaa rasuulu llaahi fi ljaniini bigurati cabdin aw amatin وqwma أhl العilm الغuraةa خمسa min الإbl وqadىa rasuul الlahi wuxuu xukmiyey fi اljaniini caruurtii caloosha ku jirta canugii caloosha ku jiroo lasoo riday wuxuu xukumay biquratin quradii macnaheeda waxa waaye cabdin aw amatin yani ninkii inta naagtii uurka laheed wax ku dhufto ama cabsi geliyo ama hadal jirin ama khowf geliyo ama xabadku madax madaxeeda ku tuuro ay isku naxdo canugi soo rido qofkaas dhibka gaaray waa daaweyn gooni a ah, waa lagaaga baahan yahay laakiin mujarad isqaadi dalika aljaniin canugaas caloosha ku jiro oo soo dhacay yaa waxaa lagaa rabaa hal addoon ama dakar ah ama eh, ama lab ama dhidig ah inaad bixiso ama qiimaheedii oo ah shan halaad siday culammada ku qiimeeyeen buu leeyahay waqadaa rasuulu llaahi wuxuu xukmiyey fi ljaniini fii isqaadi ljaniin canugii caloosha ku jiroo mayitan asoo dhintay lasoo saaray wuxuu xukmiyey biquratin in la bixiyo xadiidkaa lagu yidhahdeen cabdin addoon ou bixiyo oo oo lab ah aw amatin iyadoo dhidig ah wa qawama ahlulcilmi ahlulcilmi waxay ku qiimeeyeen algurata guradaas nebiga oo waajibiyey hamsan shan oo min alibili ah shan geel ah in la bixiyo haddii la waayo addoontii waayo qaala musanif wuxuu ihi falamaa lam yuxka aliftaas yuxkaada waxa weeyaan ishbaac bay ka dhalatay asalkeeda falamaa lam yuxka saas falamaa lam yuxka markaan laga warinin oon laga hadlin oon laga hadlin oo nebiga laga warinin ana rasuul allaahi rasuulka ilaahay sa'ala inuu weydiiyey cani iljaniini inuu weydiiyey canugii caloosha ku jiray adakaru miya am unhaa markuusan weydiinin id qadaa fii markuu xukmiyey sawaa nebiga waa ekey bayna dakari waalunhaa dakarka midka labkay iyo dhidigaba idaa saqata mayitan soo dhintay hadduu soo dhaco tanna wuxuu leeyahay caruurtii caloosha laga soo riday waxa la soo riday waxaa waajib ahaa niri guratun cabdun aw amah in la bixiyo marka la dhihi maayo canugaa la soo riday wiil miya mase gabar waa lama dhahay waxaan loo lahayn baa laleeyahay markii nebiga la weydiiyey janiin ama canugii caloosha ku jiro mayd asagoo la soo riday nebiga wuxuu yidhi cabdi ha laga bixiyo ama ama ha laga bixiyo kalama qaadin marka waxaan ogaanay buu leeyahy maadaa nebiga uusan weydiinin inayna farqi kala dhaxaynin waxa soo dhacay wiil ha noqdo gabar ha noqdo isku hal qiimo leh waay waxaa la yidhaahdaa tarku listifsaali في مقام في مقام يقتضي العموم ترك الاستفسال في المسألة yaqtadi alcumuum adii qaacida sidaas ahaa jirta haddii laga tago shay xugumka uusan nebiga weydiinin sida dhacday oo kale waxaa layidhi canugu mayd ah soo dhacay ma dhihi nebiga wiil miya mase gabar waa ma dhihi markuu naabiga saas ka tegay waxaa loo ogaaday inay labadaas farqi u dhexeeya ayna jirin haddii laakiin wiil iyo gabar isku khilaafi lahay nebigu waxau dhihi lahay in kaana asiqdu saaqitu dakaran falahu kada wain kaana unhaa falahu kada buu dhihi lahay laakiin maadaama nebiga uusan kala bixinin aan hal xugum u qaadanay buu yihi falamaa lam yuxkam markaan laga waramin ana rasuula allahi sa'ala inuu weydiiyey can iljaniini adakarun miya am unhaa nebiga markuusan weydiinin oo dakar miya mase unhaa miya uusan dhihin id qadaa fiihi markuu nebiga xukmiyey waxaan ka fahamnay annahu sawaa inuu ekaysiy nebiga bayna adakari waalunhaa idaa saqada janiinkii hadduu soo dhaca mayitan asoo oo dhintay hadduu soo dhaco walow saqata xayan markaan naagtii baa caloosha waxa looga dhuftay way soo tuurtay canugii marka wuxuu soo dhacay uu adduunyada yimid asigoo nolol ay ku jirto oo dhawaaqay oo macnaha qaylinay markuu asigo walow saqada xayan famaata markaas kadib u dhinto jacaluu fi rajuli waxay ka yeeleen miatan min alibili boqol halaad wa fi lmar'ati hamsiina liannahu marba hadduu nololku soo baxo bil kastaba ha joogee wuxuu qaadanaa dadka axyada ah xukunkoodu qaadana caloosha hadaad wax kaga dhufatid naagti ay soo tuurta wiil wiilkii ou cabaado ou manaha ooyo markaa kadib u dhinto nin nool baa dishay baa lagu adaa sabab u noqotay markaa boqol halaadoo geel lagaa qaaday qofka diyadiisa weynin iyo yaraan iskuma khilaafo ninkaan oo yar oo hadeertaa laba sano jir haddaad dishay iyo nin boqol sano jiro haddaad aada dishid isku mid leewa ayib فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتات معروفات مرفوق مفروق فيها بين الذكر والأنثى marka wuxuu leeya musanifka falam yajuz waxaan banaaneen an yuqaasa cala aljaniini in looga qiyaas qaato shay-un canugaa dhintay janiinka oo xukunkaas loo sheegay wax kaloo looga soo qiyaasanaa male buu leeyay musanifka maxaa yeele min qibali ana aljinaayaata jinaayaadka ama dhibaatooyinka la geysta xaggoodu calaa man shaksi curifat jinaayatuhu dhibkiisa inuu geysta la ogaado mu'aqataatun waa mid la waqtiyay macruufaatun la yaqaan mafruuqun fiiha waxaa lagu kala gey bayna aldakari waalunhaa wuxuu leeyahay marka janiinkaas wax kal loogama qiyaasanayo waxaa la aadayaa asalkii hore oo nin kasta dhibkuu geysta haddii la yaqaano waxaa la ogyahay baa lagu leeyahay waxa laga bixinaa muaqataad weeyaan waatan soo sheegno diida saddex sana loo bixinayo hal mar lama bixinayo haddana macruufaad sanad kasta inta la bixinayo iyo xoolaha noocooda la bixinayo haddana waa la yaqaano haddana labka iyo dhidiga waa ku kala baxsan yihi oo ninkiina diyagooni a ah buu leeyahay naagtina diyagooni a ah bay leedahay marka labadoodii iskuma darsano saasaa lagu leeyahay marka taasaa asal eh laakiin janiinkan wuxuu ka mid yahay shayga nasku soo arooray aanan la qaadsiinayna wax kale looga qiyaas qaadanayn lama falam yajuz ma banaano an yuqaasa cala ljaniini shay-un in looga qiyaas ah maxaa looga qiyaasayn waa min qibali ana aljinaayaata dhibaatooyinka la geystay waxaa weeyaan calaa man korkiisay tahay shaksi curifat jinaayatu dhibkiisa la gartay muaqataatun weeyaan mid la waqtiyey macruufaatun la yaqaan mafruuqun fiiha waxaa la kala geeyay bayna adakari waalunhaa sida janiinkoo labadiiba la daray oo kale ma wa an laa yakhtalifa annaasu dadka inayna isku khilaafin fii an low saqata aljaniinu janiinkii caloosha ku jiray haddii uu soo dhaco xayan uma maata ou dhinto kaanat fiihi diyatun kaamila diya kaamila inay tahay layskuma khilaafsano in kaana dakaran hadduu yahay fa mi'atun min alibili boqol geel al rabaa wain kaana unhaa hadduu yahay mid oo dhidigeena fa khamsuuna min alibili leeyahay nin iyo naagtii waa isku mid meel laleeyahay oon janiinkaas ahayn ma jiro wixii kale waxaa weeyaan sidaasay u kala baxsan yihin musanifka saasuu ku leeyahay wa ana almuslimiina dadkii muslimiinta ahay fii maa calimtu waxaan ogahay laa yakhtalifuuna isku khilaafi maayaan anna rajula nin low qataca almowta ninkii meydka haduu wax ka gooyo lam yakun fii waaxidin minhu mid ayaga ka mid e ma aha diyatun ma aha walaa arshunna ma ah yacni muslimiinta wax khilaaf aan ku ogahay mala goori nin haddii intuu soo kaca mayd dhintay gacantou gowkasi ama lugtau ka gooyey inaan diya lagu lahayn muslimiinta waxaan khilaafka aan aanan ogeynay ka mid tahay wax isku khilaafsan inayna jirin ninkaas inaan diya lagu lahayn lianna waxaa lagu leeyahay ninkaa marka diida laga bixina ama qisaas laga bixinaya waxaa weeyaan markuu cudwi naafica oo wax taraayo qofkan uu ku faa'ido laakiin ninkaan waaba meydba famaa limayitin bijurxin ilaamun bal mar haddiiba ninka meyd u yahay dhibka aad u geysato xanuunku ma hayo xibinta aad ka goysa faa'iida ay u leedahay ma laha marka sideeda ninka meydka xurmo buu leeyahay oo ninka meydkaa sidii adduunyada markuu joogi loo xurmaynayo yaa aakhirada markuu qabrigiisana loo xormayna in lagu joogsado qabrigiisa ama lagu do ama soo meyd ee lagu cayaaro ma banaano laakiin hadday dhacdo nin inuu wax ku sameeyo si kale oo ninka qaadiga ah ama maxkamad joogo waa edbin karaa laakiin lama dhahayo nin meyd uu gacan ka gooyo boqol halaad halaga konton halaad haga qaado lama dhahayo taas muslimiinta waxay isku khilaafsan yihiin ma aha buu imaamu shaafici وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون isku khilaafi maayaan أن رaجuلa nin low qaطca الموتى dadkii dhintay hadduu wax ka gooyo lam yakun fيi waaxidi minhu mid ayay kamida diyatun ma ah walaa arshunna ma ah arshi kamid weeyaan arshiga waxaa la yidhahdaa qofkaa markuu dhibaato gacantaan aad aad waxaad kaga dhufatay midi oo kale ama tooray baad kaga dhufatay marka waxaa la leeyahay ninkaan asiga oo xurka ah waxaa lagu qadara addoon inuu yahay waxaa leeyahay ninkaan oo addoon eh oo nabarkaan aan ku oolin meeqow suuqa ka joogi lahay boqol kun baa layidhi asooma nabarkan ku yaallo markuu ba-anta kadib haartaan ay ku taallo ama dhibaatadan meequu joogaa waxaa la leeyahay wuxuu joogaa siddeetan kun buu joogaa labaatan kunaa nusqaanta markaasaa leeyahay marka ninkii xorkaay didihiisa lala aaday oo laleeyahay diyadiisii labaatan halaadoo geel ha ka bixiya boqolkii loogu noqonay marka labaatankaas halaad waxaa lagu magacaabaa arshi baa la yidhaha macnaha kabid qofkaan dhibaatada aada u geysay baa lagu xisaabay waa baabuljinaayaat kitaabaka minhaajkaa ah, dadka ka akrista aada bay u yaqaan ayib waljaniinu laa yacduu an yakuuna xayan aw mayitan waljaniinu ninka dhintayna laa yacduu janiinka caloosha ku soo dhacay laa yacduu kama marna an yakuuna xayan inuu yahay aw mayita labadaas mid un weeyaan laakiin labadii midkoodba waa kana falamaa xakama fiihi rasuulu اllah ilaahay rasuulkiisu markuu ku xukmiyey bixukmin markuu ku xukmiyey xukumkoo faaraqa faaruqay xukma nufuusi nafafyaalkii kaloo la dila qof noo la dila nafteeda markuu khilaafo nafaftaasoo alaxyaay walamwaati ah oo wakaana janiinka u ahay mugayaba almri amarkiisi midan la ogeen kaana alxukmu wuxuu ahaanayaa bimaa xakama bihi nebiga wuxuu ku xukumay cala annaasi itibaaca raacid liamri rasuulillahi loo raacay wuxuu leeyahy maadaama janiinkaas nololna aan ku sheegi karin geerina aan ku sheegi karin laakiin markuu soo baxay geeri uu ku soo baxay ee dadkii la yaqiinay oo amwaadka ahay nin nin dhintay oo wax la gey loo geysto oo diye aan ku waajibina ma ah nin noola wax loo geysto oo diidiisa ay waajibtina ma ah markuu saas labadaba uusan raacsanayn ou nebiga calayhi salaatu salaam xukun goonu u sheegay annagoo wax kale aan ugu qiyaasanayna nebigu xukunkiisa aan qaadanayna itibaacan liamri rasuuli illahi saasuma ujeeda falamaa xakama fiihi rasuulu llaahi markuu xukmiyey bixukmin xukumkoo faaraqa xukma nufuus nafafyaalkii xukumkoodii kala ka bedelan alaxyaa'i waalamwaat ninka hadduu xayinahay diyaa laga raba hadduu mowt yahay oo dhinsan yahayna waxaa weeyaan wax lagama rabo waatan soo niri oo wa kaana janiinka u ahay muqayaba alamri amarkiisi mid la qariyo aan la ogeyn kaana alxukmu bimaa xakama bihi nebiga wuxuu ku xukumay ama bima xukima bihi wixii lagu xukumay cala annaasi wuxuu noqonayaa itibaacan raacid liamri rasuulillaah nebigaa loo raacaya waxaa leeyahay xugumka canuga dhiciska ah oo caloosha dhicisnimo ugu soo baxay asoo meyd ah ama neefka waxaa laga bixinaya nin addoon ama naag ama shan halaadoo geel ah midkood unbaa laga bixinaya ee wax kaloo looga qiyaasan asna wax looga soo qiyaasan maayo asigana wax kalo looga aadin maayo waxaa weeye meeshaas baa nebiga udhigaa la dhigaya qaala ninkii qaa'ilka wuxuu yihi fahal tacrifu lahu wajhan wej ma u garanaysaa yacni macna ma u garanaysaa nebiga wuxuu ula xukumay arrintaa xukumka goonu u siiyey janiinka wax macnee ma ka fahmaysaa qultu waxaan idhi wajhan waaxidan hal weji baan ku aqaanaa wallahu aclam qaala wuxuu idhi omaahu wejkaas muxuu yahay qultu waxaan idhi yuqaalu waxaa laleeyahay idaa lam tucraf lahu xayaatun idaa lam tucraf haddaanan la garanin lahu liljaniini anugaas caloosha ku jira xayaatun nolol haddaan loo garanin oo wa kaana janiinkaas ousan ou ahaaday laa yusallaa calayh midan lagu dukanaynin walaa yariu aan waxba dhexlaynin falxukmu fiihi jinaa janiinkaas xukunkiisa annahaa jinaayatun ay noqonaysaa dhib loo geystay calaa ummih waqata fiiha nabiga uu ku qadaray rasuulullaahi shay-an uu ku qadaro addoonkii ah qawamahu lmuslimuuna muslimiintana ay qiimeen kamaa waqata fi lmuudixati sidii midii lafta cadays loo maqtiyey marka imaamu shaafi waxaa leyihi waan fahamnay janiinkaas ama dhiciskaas soo baxay soo dhintay xukumkaas inuu leeyahay waan fahamnay laakiin waa macno ma u raadin kartaa ulajeedada nebiga calayh isalaatu wasalaam markaasu inaanay hal macnaan u garanaya halkaas macneed macnaheed waxay noqonaysaa waxaan u qaatay shantan halaad waxa la siinaya inay tahay dhib hooyada loo geystay canuga meydka maba aho dhibkaas oy naagtaan caruurta lasoo tuurtay dhib weynaa ku dhacay dhibkaas weyn awgiis yaa waxaa loo sameeyey gurada loo bixina buu leeyahy biqadi nadar can iljaniini lama fiirin walidaalika dakari unhaa inuu yahay loogalama fiirin marka hooyada daraaddeed baa sidaa loogu xukumay saasuu leeyahay marka yuqaalu idaa lam tucraf lahu xayaatun janiinka haddaan xayaata loo garanayn oo wakaana laa yusallaa calayhi aan lagu dukanayni canuga hadduu asoo meyd soo dhaco salaad laguma dukanayo waatay fuqahada dhehi jireen inuu qaayiliyaa la rabo afar biloodna kadib u yahay markaa ou qaayiliyo nolol haddii lagu ogeyn markaa lagu dukan maayo walaa yariu wax ma dhexlayo yani waxaa weeyaan haddii nin ou dhinto caruur uu ka tago iyo naag uur leh naagtaas uur kale dhaxalkaas caruurtaas wax bay kala yihiin markaa waa mas'alat alxamli baa la yidhaahdaa waa ugu adag tahay mar waxaa lagu qadarayaa in yani waa la fardinaya maxaa ugu sarrayn karo inuu gabar noqdo inuu wiil noqdo inuu laba gabdhood noqdo inuu laba wiil inuu noqdo qadarid badanaa la gelinaya almuhim waxaa weeyaan irtigaas waa loo istaajinayaa ilaa maalkii asiga si kastoo suuro u lahaadaba oo qaybtiisa ka helo lama lama gudbin karo laakiin hadduu meydku soo baxo markaas dhaxalkii wax kuma lah mana lagu dukanayo liannahu ninkaan waxaa weeyaan bani aadamnimadii nafti in lagu afuufayba anaga maba garanaynaba marka xukmu lmayit asoo naf aan lahayna loola dhaqana wax la dhaqansinay saasuu dha imaamu shaafici marka falxukmu fiihi janiinkaas xukumkiisa waxa waaye oo wax loogu qadaray annahaa jinaayatu dhib loo geystay calaa ummihi waqata fiiha rasuulullahi uu ku waqti ku qadaray shay-an shay uu nabigu ku qadaray oo ah cabdi ama ama ah qawamahu lmuslimuuna ay qiimeeyeenoo shan geel ay ku qiimeeyeen kamaa waqata fi lmuudixati nebiga siduu muwadixadii ugu waqtiyey shan halaadu geel u yii marka anigu waxaan u fahmay buu yidhi waxaa la yidhi addoon ha loo bixiyo inaysan ahayn waxa soo dhacaye waxaa qofka wax loo geystaa loo fiirinayo qaala wuxuu ihi fahaadaa wejhun waa macno la garan karo ee wej kale ma jiraa qultu waxaani wejhun baa jira haddana laa yubiinu alxadiidu xadiidka uusan caddayn amaan ka caddayn annahu nebiga xakama inuu xukmiyey bihi bisababihi lahu lidaalika aljaniin uu u xukmiyey aanan dhici karayn waxaa iska dhici karta wej kale inuu yahay laakiin xadiidka laga fahmi maayo buu ihi oo waa maxay marka falaa yansixu waxaan ansaxaynin an yuqaala in la yidhaahdo innahu nebigii xakama waa xukmiyey bihi bisababi dalika alwajhi lahu liljaniin u xukmi lama dhihi karay laakiin waa si wej kaloo aniga aan kuu sheegi doono laakiin xadiidka kuma caddo waman qaala ninkii yidhaahdo innahu xakama bihi wejkaan aawgiisau nebiga ugu xukumay Eh, inahu xakama bihi bisababihi lihada lmacnaa macnahan sababtiisa ugu xukumay ninki yidhaahdo qaala wuxuu leeyahay huwa midkaas oo xoolaha la bixinayo lilmar'ati yaa iska leh naagta duuna rajuli ninka aanan lahayn huwa lilummi baa iskale duuna abiih liannahu eh, shaniya ama liannahu ina arajula calayhaa juniya naagtiyaa korkeeda jiraaxa loo geysta inta waa iska iska sahlan tahay macnaheeda markaad fiiriso waxaas ujeedaa musanifka inuu macno kale leeyaha dhici karto oo macnaha kale waa maxay in la yidhaahdo shantaan halaad oo geela ah ama addoonkan ama naagtaan addoonta ah yaa la siina nebigu wuxuu yidhi janiinkii lasoo rido yani cabdi ama ama ama shan halaadoo geel shantii halaadoo geel geela aheed yaa la siinaa markaa haddii aan nidhaahdo shantan halaad geela liajli ljaniin haddaan nidhaahdo dhiciskaan awgeed weeyaan haddaan idhaahdo waxay noqonaysaa xoolahaas aabbihii dhalay iyo hooyadiis aa loo qaybina oo fa lidakari milu xadi lunsayayni ay noqonayaan qayb waay haddii laakiin la yidhaahdo dhibaatadan waxa shanta halaadoo geela loo qadaray dhibka hooyada loo geystay xoolahaas hooyadaa iskale aabbihii wax kumale lianna jiraaxada iday ku dhacday ayadaa iskale laakiin wuxuu ku leeyahay saas in lagu xukmiya xadiidka kama caddo nebiga wuxuu yidhi shan halaadoo macnaha addoon ha la bixiy oo shan halaadoo geel lagu qaymay laakiin cidda la siinaa lama caddayn aniga marka kuma dhahayo hooyadaa keligeed la keli noqonayso ama waa loo qaybsanaa falidakari midla xadan kuma dhahayo lianna xadiidka kuma caddo xadiidka waxaa weeyaan in sidaas uu leeyahay keli ah marka haddii la yidhaahdaa waxaad xoolahan loo bixiyey liajli janiin haddii in yidhaahdo waa la qaybsanaa haddii dhibaatada hooyada ku dhacday awgeed loo bixi lahaa idaa lahaanay saasay noqonaysaa buu leeyahy qultu waxaan idhi wajhun weeyaan laa yubayinu alxadiidu haddaa iska tira ama laa yubiinu labada waa bannaan laa yubayinu alxadiidu uusan caddaynin annahu nabigii xakama inuu xukmiyey bihi bisababi dalika alwajhi lahu lidalika almacna aw lilcila waa inuu xukmiyey maadaama xadiidka saas ay ku caddeen falaa yasixu marka waxaan bannaaneen an yuqaala in la yidhaahdo innahu nabigii xakama waa xukmiyey xukumkaas bh bisababihi lahu lidalika almacnaa ay lahaa lidalika alcilla marka lama dhihi karay buuri laakiin waman qaala ninkii yidhaahdo inahu nabigii xakama xukumkaas waa xukmiyey bihi bisababihi lihada almacnaa macnahan asiga ah oo hooyada dhib in loo geystay ah awgeed uu nabigu u xukmi ninkii yidhaahdo qaala wuxuu leeyahay huwa midkaas la bixina addoonka ama addoonta ama shantii halaadoo geela ahi lilmar'ati hooyada lasoo caruurta laga soo ridaa iskale duuna arajuli huwa asiga lilummi hooyadiisaa iskale duuna abiihi waa isla jumladii oo lasoo bedelay wa liannahu arrintaas ayida ama calayhaa junya calayha iyo cala almar'ati yaa junya dhib loo geystay xukumkaas janiinka waxaa keenay hooyada dhib loo geystay aawgeed waayo walaa xukma liljaniini canugii janiinkaa lasoo tuurayna xugum male yakuunu bihi ou ku noqda bisababi mawruuhan min la dhaxlo hadalkiyaa sii socda wuxuu leeyahay haddaan idhaahda dhibaato hooyada loo geystay waayo hooyada marka ayadaa shantii halaadoo geela qaadanayso oo marka waxaa weeyaan janiinkii caruurtii ahayd wax lama siinin haddii la haddii la sii lahaa shantaan halaad canugaanaad laga bixi la dhihi lahay wuxuu noqon lahay mid la dhexlo haddii la dhexlana waxaa loo qaadan lahay hooyadiis iyo aabihiis falidakari midlu xadl unhayayn laakiin wuxuu ku leeyahay maadaama dhib hooyada loo geysta canugaa meydka soo dhacayna waxna uusan dhexlaynin asigana la dhexli maayo marka aabba meeshaas wuxuu ku soo gala ma leh saasuu qowlkan qabaa liannahu alayha liannahu sha'nii calayha cala almar'ati ya juniya dhibaatada loo geystay walaa xukma liljaniini canugaa la soo rido meydka lagu soo ridayna shaqo kumana xugum ma laha xukumkoo yakuunu bihi bisababi uu ku noqdo mawruuhan mid la dhexlo oo aabbihii wax ka qaadan maayo maxaa yeelay walaa yuuratu la dhexli maayo man laa yarisu ninmaan wax dhexlayna asiga la dhexli maayo maydka markuu ku soo baxa soo mayd e wax ma dhexlaya niri haddii asigana lama dhexlayo marka yaa qaadanaya hooyadii baa qaadanayso taasuu ujeedaa musanif qaala wuxuu ihi fa haadaa qawlun صaxiix ninkii asiga la dooda hadalkan waa fiican yahay xooladaas in hooyada la kela qultu waxaan idhi allahu aclam ani kuma dhahayo xukumkaasa iska leeya kuma dhahayo laakiin haddii loo ictibaariyo saas waa laga qaada karaa xadiidka waa laga fahmi karaa xadiidkana kuma cadda buuri qaala wuxuu idhi fain lam yakun haadaa midkan hadduusan ahayn wajhahu wajka loo qaatay hadduusan kan ahayn famaa yuqaalu lihada alxukmi haddaanan saas ku fasirin maxaa kaloo suuragal ah oo lagu fasiri karaa haddaanan ku fasirin canugaa soo dhacay oo meyd ku soo dhacay wax ma dhaxli laheen asna lama dhaxlaayo xoolihii lagu qaatayna hooyadiis dhibka loo geystaa lagu qaatay hooyadaa iskale haddaanan dhihin maxaa kaloo lagu fahmi lahay qulnaa waxaan idhi yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay sunnatun waa shay la jiday tucubbid alcibaadu addoommanka lagu addoonsaday bian yaxkumuu bihaa inay ku xukmiyaan waxaa dhici karto inanba ciladeedii sida aan kuu sheegay ay ahayn oo annaga aan fahamsanayn ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uuna yidhi addoonkaa ninkii soo rido eh, caruurtaas yarshanhalaadoo geel ha laga bixiyo mana aha hooyadeedna inay ahayn a dhici karta sababteed aabbihii uusan ahayn marka sunno oo mutacabad ah marka xoolihiina dadkaas ay kala qaataan hooyadiis iyo aabbihiis inay dhahaada dhici karto oo cilladaba naga qarsoon tahay annaga yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay sunnatun baa dhici karta shay la jiday tucubid alcibaadu adoomaka lagu adoonsa ligayrihi midkaan waxaanan ahayn oo mimaa yadulu lkhabaru khabarkan uu tusinayo cala almacnaa uu tusinayo ciladii aladii macnahoo lahu lidalika almacnaa xukima bihi bisabii lagu xukmi wuxuu leeyahay tan waaba fahamnay laakiin xukum kale hadduu yimaado oo xukumkaasna cillo ay wadato xukumkaasna cillo oo wato ma cilladii indhahay maan ka qabsanaynaa mase xukumkaas cilladiisaa la raacsiinaya mase waxaan leenahay shay kastaba sunnatun tucubida biha aan leenahay saas waay marka qaalat manaa tilmiidkii wuxuu leeyahy wamaa yuqaalu ligayri midkaan waaba fahmno sunna mutacabud oon macnaheeda fahmaynin waayo laakiin asigaan waxaan ahayn maxaa loo leeyahay oo mima yaduul khabaru sunnadii nabiga ay tusinayso cala almacnaa macna imaamu shaafici hadduu yihahdo bimacnaa cala alcilla aladii macnaho low liajlihi xukima bihi bisababi qiila waxaa loo leeyahay xukmu sunnatin sunna xukumkeeda tucubiduu bihaa laysku cibaadaystay liamrin laysugu cibaadaystay carafuu ay garteen bimacnaa ay garteen aladii macnaho tucubiduu lahu loogu yani lagu addoonsaday fi sunnati faqaasuu calayhi ay u qiyaasteen maa kaana fii mili macnaahu yuu ahaanaya wuxuu leeyahay hadday dhacdo xugum oo cilladiisa wato hadday dhacdo oo la helo waxa weeyaan asigaasaa looga qiyaas qaadanayaa buu leeyahay asigaasaa looga qiyaas qaadanayaa fii maa kaana milahu wixii asiga lamid ah looga qiyaas qaadanaya marka qiila waxaa loo leeyahay xukmu sunnatin tucubiduu bihaa sunno oo laysku addoonsaday liamrin carafuu waa sunna mutacabad oo laysku addoonsaday laakiin cilladii lagu addoonsaday garanaya liamrin carafuuhu waxay ahaanaysaa bimacnaa bay ahaanaysaa khabarkii waa kaas bimacna aladii kii macnihiisay ahaanaysaa tucubiduu lahu fi sunnati asiga aawgiisa laysku addoonsaday yacni shaygii nagula addoonsaday cilladiisa haddaan fahmina shaygaasay ahaanaysaa buuri faqaasuu calayhi waxay markaa ugu qiyaasanayaan maa kaana fii mili macnaahu wixii asiga lahal ah sunno oo nagula addoonsaday ama shay noola jiday nagula addoonsaday cilladiisana aan fahamnay ciladaas wixii lamid ee eh waa lagu qiyaas qaadan karaa asiga keligiis lagu adkaan maya buu leeyahy qaala tilmiidkii wuxuu ihi fadkur minhu waxaad sheegtaa wajhan sheeg hayra haadaa midkaan aan ahayn janiinka waa soo fahmnay laakiin wax kale sheegaa layidhi in xadaraka haddii arrintaas kuu soo xaadir tahay wax kale noo sheeg tajmacu fiihi aad ku kulminaysid maa yuqaasu calayhi walaa yuqaasu wixiina wax looga qiyaas qaadan karo aana looga wixii aan looga qiyaas qaadan karin iyo wixii looga qiyaas qaadan kara laga heli kara noo sheeg baa layidhi fadkur minhu waxaad sheegtaa wajhan sheeg hayra haada in xadaraka hadduu hadda kuu xaadirood xasuusato wejkoo tajmacu fiihi aad ku jamcinaysid maa yuqaasu calayhi waxa looga qiyaas qaadanayo qeybta looga qiyaas qaadan karo iyo walaa yuqaasu waxaan looga qiyaasanaynin miaalkeedu waa kan faqultu lahu waxaan u iriyey qadaa rasuulu llaahi wuxuu xukmiyey fi lmusaraati midii la gaaxiyey oo min alibili waalhanami geeli ama ariga ah idaa xalabahaa mushtariiha midka gatay hadduu listo in axabba hadduu jeclaada amsakahaa waa haysanaya wa in axabba hadduu doonane ou jeclaadana raddahaa waa iska celinayaa wa saacan suusna waa la celina min tamrin ah wa qadaa nabigu wuxuu xukmiyey ana alkharaaja bidamaan ayb middaan waxaa weeyaan hadday dhacdo ninkii xoolaha beec keensanay neef buu beec keensan hal geel oo irmaan ama neef lo oo irmaan ama neef ari oo irmaan laakiin wuxuu sameeyey xalay iyo shalay buu soo gaaxiyey caanay kama soo lisi marka suuqii buu keenay neefkii canadii intaas ay la eg tahay oo naase cani ay ku taagan yihin ninka markuu arka isma celin karo isla markii qiimo weyn bay goynaysa <coughs> ayib marka ninkan wuxuu u haystaa candhadan weyninka badan iyo sidaa inay caado neefkan u tahay ooba sidaan uu caano badan yahay markuu xoolihii ou gato dabcan candhadaas weyn yani dowr weyn bay ku leedahay qiimaha neefka la siinay oo waxaa laga yaabaa neefkan hadduu caadi ahaan lahay siddeetan kun baa lagu gedi lahaa laakiin camdhadii weyneedii naasiyo caanay ku taagiin markii la arka boqol kun inuu gaara laga yaabo marka sidaasaas ninkii ku gatay markuu listay caanihii badan oo ka listay maalinkii lismadii lismadeedii kale markii la gaaray a waxau ogaaday caanihii shalay ku taagnay intoodii kale ma leh macnihii waxaa weyaa tii horetoo la soo gaaxay noqotay caanaa ka imaanaya laakiin intii ubarkeeday noqdeen waxay noqotay markaan ceeb loo qariyey ninkii wax laga gadanay xaq wuxuu uu leeyahay ninkii baayic ahaay been baad iga gaday waxaan ceeb aan lahayn baad ceeb aad jirtaad iga qarisay marka neefkaadii cisho xoolahaygiina isii xoolihii markii lacagti laguu soo celi neefka aad celisid adigana caanihii shalay aad maashay oo laba habeen lasoo gaaxiyey bedelkoodii caani celi mayside saacan min tamrin nebiga marka lama dhihin hadda fiiri neefkii la listay hal saacoo tamar ah alla bixin layidhi neef ari ha noqdo lo ha noqdo geel ha noqdo caanihiina waa iskale waa kala badan yihiin maca daalika lama fiirin waa sunna oo nagula addoonsaday sideeda inaan u fulinaa marka waxaan leenahay hal suus oo timir eh aan iska bixinno kiiyaa la bixina marka maxay noqotay neefkii waxaa weeyaan waa la soo celiyey ceeb baa laga gartay ceebtaas marka waxaa weeyaan waa min cuyuubi اlbayc oo xaq baad u leedahay in iska celiso xaq waxaad u leedahay inaad ogaato tira sidiisaana ku rabaa beeci ku socodsiisidna adiga waa leedahay marka waxa weeyaan yani nooc min alqash laakiin waxaanan garanaynin aniga meelo badan a ah waxaan ku arki jiray neefki waa la soo gaaxinaa waana laysla ogyahay inuu gaaxsan yahay bal waxaa laga yaaba weeshi ama canugii yaraa in afka laga soo xiro sousan u nuugin ninkaan gadana wuxuu ogyahay inuu neefkaan gaax u yahay waa laysla ogyahay taas marka ceeb may noqonaysaa maye ma samey allahu aclam waa caado lawada yaqaano ninkaan gadanaan ogyahay neefka in lasoo gaaxiy caanahan ku taagan inaysan ahayn eh, caanihii dhabta ah inuusan ahayn waa ogyahay laakiin taas waxaad ka qaadanaysaa ninkaas baayaca xoolihiina waa lagu celiyey dembina waa qaatay ummadda hadday rabta inay meel marta sideedaba waxa weeyaan annaga waxaa laga yaabaa inaan leenahay maanta war mooryaan baa na dhibtay oo gurihiibaa inaga dhacdo wax waxba inaga samaysa aan leenahay laakiin mujtamacii soomaaliya markaad u fiirisid mooryaannimadaniba meel bayba ugu jirtaaba suuqa markii lagaaga warramo waxa socdo xaqiiqatan wax la dhagaysan kara ma yacni ka soo qaado caanihii oo la keenay dad baa waxay ku soo degrayaan magaad iyo balaayo inta lagu daro biyo lagu sii daro yaa laysku qasaa waa nooc maxawey ninka oo dadka isbaarada udhigay iyo kaas waa isku mid kanaam inuu daran yahay laga yaabo oo waxaa weeye qofkii sunbau siina ayib malab baa la gadanaa lagu leeyahay saliid iyo sokor iyo biyaa ayaa dhexda loo soo dhigaya waa caada xoolihii waatan hadda laga hadlaya nabiga alay salatu salaam baaba ka hadla daawaa lasoo gadanaa laleeyahay daawadii waxaa laga yaabaa beledaa laga keenayaa intii lagu yaqiinay oo garaamaru ma dhammaystirno masnaci baaba la tegaya waxaa leeyahay boqolkiiba boqol meeshaad ka dhigi lahayd daawada oo wax tarta boqol kiiba konton ka dhig qiimahana iyo hoos dhig dadkina waxaa looga gadayaa inay daawadii dhammaystiran tahay ninkii meeshii boqolkii kaniini jirada loo isticmaali lahay boqolkii hadduu cuno konton kaniini asoo cunay lamid mid tahay waa khiyaana qofkii bani aadamka caafimaadkiisaad ku cayaar ka soo qaado qofkii tiibisha qabay oo aan kaniini dhammaystirnayn saddex boqol oo kaniiniya loo qoray saddexdii boqol hadday u dhiganta boqol iyo konton waxau leey daawadii waad qaadatay waa iskan dhaaftay ninka waa caafimaada buu le jirida ma u dhammaystiro ninkaas adaa dish waxaa caado loo yaqaanaa dadkii baa daawo keensaa ninkii dhakhtarkaa loo tegaya waa wax jira weeyaan waxaa leeya daawadaanan keenstay io bix lacag baa la siinaya shan boqoloo doolar kun doolaraa la siinayaa ninkaas dhakhtarka ah qof kastoo u yimaada jiro kasta uu qaba daawadaasuu dusha ka saaray waa wax la wada og yahay weeyaan waxaa laga yaabaa ninkan kimiyada uu baahan yahay hadday labaatan kenini ahayd konton buu hoosta ka gelinaya ninkan qofka bani aadamkaa ah lama fiirinayo waxaa la fiirinayaa daawadii aada gorgornimo ku qaad ilaahan kugu dhaariyo waa mooryaannimatan uga xun weeya hadday marka dad saas u dhaqmaya see ilaahay faraj ugu keenaya see dad ugu keenaya riinjigaa la cabayo dad baa geeda soo shafaya baa leedahy kiintaalkii oo loorkii baa inta lakala gooyo yaa kanii yani riinjigii dhabtaa iyo geedkii lasoo qufay baa dhexda looga dhigaya loor kaniini wuxuu soo noqona oo macnaha riinji ah waxa weeyaan nisf lor camal waayo wixiina waa isku qasan yihin qofkan bani aadamka wax qiimo ou leeyahay ma laha marka suuqeenni oo dhan baa sidaasa markaasaa waxaan leenahay ilaahu tan naga bix kayfa hada ilahi wuxuu uhi waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan qadaq dadka hadday toosi lahaayeen walow anahum aamanuu waاtaqow lakafarna canhum sayi'aatihim wala adkhalnaahum jannaati الnaciim walow ana ahla اlqurى aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min الsamaai wاlard yani waxa weeyaan adigaa la rabaa in isa soo saxdi laakiin mujtamac nin kastaba qofka kale uu lugta ka goynayo oo wax ilaahay ka cabsanaaba ay fara ku tiris yihiin in balaayadan kugu sallidata waxa weeyaan wax oo la diidaya ma ah xaqiiqada suuqa waxa yaalla waxa weeyaan haddaan annaga aanan isa sixinne weligeed amal sidaa isi ka xun baan gaarayna ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim marka dhibaatada jirta waxaa weeyaan kii wax yar gaday cadiga lagu rumaysta allah ka dhigay dadkii buu khiyaanay marka in balaayadaa nagula sanid nagaa kasbanay marka waxaa fiican dadka waxay u haystaan waxaas inay iska dada jaahiliinka ah waa la wada og yahay yani waxaa fiican dadka cawaaqibtaas